ahaa koodii koowaad oo mayrigii ahaa baynu ka soo baxay waxaynu gela gelaynaa waajibkii labaad oo uu musanifku raximah اllahu tacaala baabkan u guntay wuxuu yihi baab kafani kafanka baabkiisii weeyi kafanku waa marada meydka lagu duuduubo kafnina waa masderkii oo waa qarintii marada lagu qarinayay takfiinna waa la idhaahdaa markaa kafanahu iyo kafanahu dee labadaba way noqonaysa wuxuu ihi watakfiinu lmayiti meydka in la kafano oo kafanka lagu rido oo maradaas lagu qariyaa fardun waajib weeye cala alkifaayati dadkii qeyb ka miday waajib ku noqonaysa waa fardu kifaaya isagana hadduu muslim yahay waa lagu ijmaacsan yahay bay leeyihin ahlulcilmigu dee waanay soo arto kafinuhum in la kafano way soo arortay iyadoo la isfarayo ninkii muxrimka ahaa kafinhu fi tawbayhi buu nebigu calayhi isalaatu wasalaam sidoo kale shuhadaa uxud waa tii la kafanayey wuxuu yidhi markaa wayajibu daalika kafankani wuu waajibayaa fii maalihi maalkiisa ayuu ka waajibaya muqadaman xaaluu yahay mid laga hormarinayo cala dayni daynkii ama dayntii meydka lagu lahaa wasiyati iyo dardaarankii kafanka halkee laga soo iibinayaa dee dadka muslimkayna way ka bixin karaan oo cid ku tabarucaysaa way bixin kartaa laakiin asal ahaan waxay ka waajibaysaa buu yidhi maalkiisa tariikadii uu ka tegey ee la dhaxli lahaa intaan la dhaxlin dee waxaa laga bixinayaa wixii meydka lagu diyaargaraynayay wixii lagu diyaargaraynayana dee kafankiibaa xagga hore kaga jira marka maalkiisii buu ka waajibaya waxuu ka hormarayaa xataa daynkii lagu lahaa meydka haddii dayn lagu lahaa intaan dayntii isaga laga bixinin horta maradii kafanka ayaa laga soo iibinayaa xoolihii ka tegey haddii wuxuu ka tegey bay wax yar ahaayeen oo aan ku wada filayn deynka iyo kafanka kafankaa la hormarinaya oo dadkii daynta lahaana dee way iska sabraya hadday cidi ka bixinaysana way ka bixin haddii aan ka bixinayninna waxoodii u dhacay oo kanaa ka horeynaya waa daynkii markaa ku tacalluqayey dimada rahan iyo waxa aan lahayn haddii dayntu ay rahan leedahay oo wax la rahmayaa u yaalo wax loo rahmay dee waxaa loo rahmay daynkaasa la maaragtay u xidhan yahayoo isaga laga qaadi maayo dayntaa loo rahmaday ayaa kaa isaga lagu bixinaya oo kafan iyo wax kale toona ugu tegi maaya laakiin wixii aan dayntii aan rahan haysanin ee qofka un dimadiisa lagu lahaa taa weeyaan tan kafanka laga hormarinaya oo de waxaa laga looga qiyaas qaadanayaa qofkii daynta lagu lahaa haddaad dayn qof ku yeelato dee dharka kale maad baxayn oo maad qaawinayn dee wixii kalead adduun heshuumaad qaadanaysay laakiin de maryahaan kaala baxayaa oo xataa maryahaaga laftooda waan qaadanaya may de ahayn qofkii lama qaawinaynin markaa kii meydkiina waa saasoo kale wasiyada iyo dardaarankuna dee dayntiibabay kasii dambaysa marka mar haddii kafanku uu dayntii ka horeeyo wasiyadiina wuu ka horeynaya wasiyada waxaa loola jeedaa wixii uu dardaarmay meydku ee uu dardaarmay cid in la siiyo hebel intaa siiya kaa kale sidaa siiya maarata waxaa loo qabto dardaarankaasi wuxuu imanayaa markii horta meydkii la diyaargareeyo wixii lagu diyaargarinaye la bixiyo haddana dayntii lagu lahaa laga bixiyo markaa kadib baa la eegaya waxba soo harayaan dardaarankii laga fuliyo fain kaanat imra'atan qof dumara hadday ahayd lahaa zawjun oo oday leh fa calaa zawjiha odaygeeda ayaa kafanku saaraya yahay wa qiila fii maaliha mayane iyada wixii ay ka tagtay baa laga bixinayaana waa li waxaynu ognahay zawjada nafaqadeeda intay nooshahay dee ninkeedaa lagu leeyahay hadday dhimato dee nikaaxii ama caqdigii wuu go'ay ay waa ka walaasheed guursan kara haday xaaskii dhimato dee walaasheed baabuu guursan karaaba isla maalintaa xigsiintii marka ma laga soo qaadayaa dee laba qofoo markaa guurkoodii dhammaaday oo aan waxba isku lahayn qowl saasuu leeyahay waji saasuu leeyaho wuxuu leeyahay dee waa kan languurkii go-ayo walaasheedba xalaal u noqotae hadda odayyo islaantii isumaha waxba maaratay nafaqo iskuma leh kafankii markaa dee iyada xoolaheeda laga qaadu kaasi laakiin qowlka xoogga badani may weli xuquuqdii guurku may wada dhammaan guurkii ha go-o oo markii labadii midigeerooda guurkii u go laakiin xuquuqdii guurkaa harayso waa kuwan isdhexlaya waxay isku dhaxleen waa xuquuqdii guurka markaa xuquuqdii guurka ayay dee tana soo raacaysaa kafankiina isagaa lagu yeelanaya iyada markaa wixii ka tagtay lagu yeelan maayo wa in lam yakun lahu maalun haddii aanu qofkan meydka ihi xoola lahayn lawanag xoolihiisaa laga bixinaya haddaanu zawjo ahayn xoolihiisaa laga bixinaya haddii haddaba meydkii aanu xoola lahayn facalaa man talzamuhu nafaqatuhu qofkii intuu noolaa biilkiisu ku waajibayey ayaa kafankiina ku waajibaya dee waaba ilmo yar baabu ahaa oon xoolaba lahayn ayaa dhintay dee aabbihii baa biilin jiray isagunbaa kafankiina laga doonaya oday waayeelaa dhintay oo caruurtiisii shaqayso isagoo aan xoolo lahayn dee carruurtaasaa biilku saarna baa laga doonayaa kafankiina inay bixiyaan fain lam yakun qofkani haddaanu tol iyo cid toona lahayn oo cid nafaqadiisu ku waajibtayba aanay jirin fa fii beyt ilmaal dowladday ku waajibaysa baytulmaalka bangiga ayaa laga bixinaya oo dowladdaa bixinaysa kafanki waxay la mid tahay uun dee markuu noolaaba hadduu wax waayo qofkii cayroobeen waxba isla haynin eh, cid markaa nafaqadiisu ay ku waajibayso maaragtay cidii aanay jirin de dowladda nafaqadiisu saarantahay tahay kana waa sidii oo kale haddii markaa dowladdii aanay waxba isla haynin eh, xaaladdaa iyada waxay ku waajibaysaa calaa mayaasiiri اlmuslimiin muslimka ciddii hodan ay haysata eh, de ka bixin karaysa ayay markaa fardu kifaayah fuulayaayo iyagaa la doonaya inay kafankiisii bixiyaan wayustaxabu halkan wuxuu ka gelayaa haddaba taasi waxaynu garanay waa maxalulkafan waxaynu ka soo baxnay xukmulkafan waxaynu haddana ka soo baxnay maxalulkafan maxalka laga bixinayo kafanka waxaynu u hada hadda sifatulkafan kafanka sifadiisi wayustaxabu waxa wanaagsan an yukafana arajulu ninka in lagu kafano fii halaaثati ahwaabin saddex maro saddex maro in ninkii lagu kafano ayaa sunuhu yahay sida fiicani waa sidaa kamaa fucila birasuuli اllaahi salى اllahu alayh wala alih wasalam sidii nebiga alayhi الsalaatu wasalaam loo kafanay bukhaariyo muslim baa ku sugnayd saddex ayaa nebiga alayhi الsalaatu wasalaam lagu kafanay markaa raggii in saddex lagu kafano ayaa wanaagsan saddexdii maxay noqonayaan izaarin walifaafatayni biidin izaar gunti iyo walifaafatayni laba go saddexdaasoo biidin cadcad saddexdaasoo cadcad sidaas culamada qaar baa doortay shaaficina waaba laga soo naqliyey inuu sidaa doortay laakiin sida muctamadkaa ah, raajix waxa weeye sidii nabiga alayhi salatu slam loo kafanay saddexduba inay go-yaal noqdaan saddex go wey oo markaa waxa weyaan mid walba dee lagu soo rogay waxaa kaloo bannaan ninkii marka hadda ilaa shan la gaadhsiiyo saddexdu waa sida fiican shanna waa la gaadhsiy hadii shan la gaadhsiiyo dee waxaa loo soo kordhinayaa khamiis iyo cumaamad ayaa loogu daray iyo markaa saddexdii go khamiiskii loo xidho imaamadiina madaxa loogu duubo in haddana saddexdii go lagu sii lagu duubo iyaduna way bannaan tahay oo saxaabada qaarkood bay ka soo aroortay wlmaratu waan eh, tukafana almaratu waxaa fiican qofkii dumar ahaydana in lagu kafano fii khamsati ahwaabin shan maro isaarin gunti magoogoradii wax la mida wa khimaarin iyo masar wa dircin iyo dirac toob wa lifaafatayni iyo laba go biidin shantaasoo wada cadcad wey oo dee kafanku inuu cadaado waa inu hore inuu soo marno khayru hiyaabikum albayaad dharkiina waxaa ugu wanaagsan ka cad iyada markaa waxa weyaan xidha mawtad mawtihiin anaa ku kafana ayuu xadiidku ahaa markaa inuu kafanku cadaado waa sunne qofkii dumar ahayd markaa iyada shantaa ayaa looga dhigayaayo xadiidka ayaa ku soo arooray in nebiga inantiisii umu kalsuum radia allahu tacaala canhaa sidaa loo kafanay waaya wayujcalu buu yihi waxaa la dhigi maa inda ra'sihi waxa madaxiisa agtiisa ah akara mima cinda rijlay mid ka badan waxa lugaha agtiisa yani waxa wey go-yaashii dee meydka way ka dhaafeen oo ka dheeryihiin dee marka saa loo dhex dhigo xaggaana way ka dhaafayaan xaggana way ka dhaafayaan dowata lagu soo rogayo markaa xaggan madaxa hau bato inta dheeraadka ihi xaggan madaxa hau badato inta markaa xaggan mada markii lasoo rogo inta madaxa laga lagu laabayo baa ka badanaysa inta lugaha dheere ee markaa lagu ag duuduubayo ilaan intii xaggan madaxa u dhaaftay marka lasoo rogo madaxii baa loogu soo duubi lagu soo laabi intaas markaa ha ka badata baa la leeyahay inta lugaha dheeraadka ka ah xagga maaragtay madaxa go-aha loo badiyo walwaajibu min daalika arintan waxa ka waajibkii waa thawbun waaxid waa maro keliya intan kale waa sunne hal go ayuunbaa waajibku yahay waxaa la yidhi waa haddii aan isaga xoolihiisa laga kafanayn dadka muslimka ay ka bixinayaan hal go unbaa fardu kifaaya aynu soo sheegnay uu noqonaya laakiin isaga tarikadiisii hadday noqoto isaga xoolihiisii hadday tahay saddexdii go waa in laga laga bixiyey baa oo imaam shaafici dee umka wuxuu ku odhanaya hadday isqabsadaan ma go- baynu ku kafanaa saddex qolada saddexdaa ayaa la raacaya marka inuu dee xaq u leeya waayo waxan waa waa xoolihiisii kuwan dhaxalkani dee bay dhexlayaane waxaan isagaa tabcaday oo xoolihiisii weeyaan markaa isagaa laga fuur saddexdiisa ayaa loo dhammaystirayaa haddaanu isagu ka tanaasulin oo mantii usii noolo aanu odhanin hal mara un hallaygu aaso halaygu markaa ka fano hadduu hal mare isagu markaa dee sii halkii maraa loogu daynaya laakiin haddii kale waraasadii xaq u yeelan maayaan inay xabad keliya kusoo ururiyaanoo ay ka maaragtay daayaan labadii kale laakiin haddii kale ay kafanayaan oo xoolahooda ka kafanayaan dee hal maro ayuunbaa waajibkii uu ku dhacaya maradaasi intay asturaysaa qowl madhabka ku sugan wuxuu leey cawrada un mara cawrada asturaysuunbaa waajib marka dee ninkii intii cawradiisu ahaydu baaba waajibku uu noqonayaabaa soo baxaysa qowl kale oo muctamadka madhabkii wuxuu leeyahay maya jirkiisoo dhan wada astura waa waajib e midna waa xaqii ilaahayo waa cawrada midna waa xaqii meydkao jirkiisao dhan la asturana meydka aqiisi marka markanu shaafici leeyahay maacada maaratay yujzi min dalika maa waara alcawra waa xagga xaqa ilaahay marka laga eego laakiin meydka xaqiisii ayaa isaguna meesha yaala wuxuu ihi wayustaxabu waxaa la jeclaysanayaa an yudara in lagu daadiyo alxanuudu waa cadarkan meydka loo isticmaalo waa marka cadaro laysku dardaray oo khaldad gaaroo meydka loogu talagaray baa la yidhahdo waa khaldad gaara oo dee laga yaqaano inagu waxa laga yaaba inaynu cadaradan caadiga n ah iskaga shubno laakiin cadar xanuud la yidhahdo meydka uun loo isticmaalo waa wax laysku dardaray oo laysku geegeeyeyoo deetana magacaa xanuud wata cadarkaa xanuudka in markaa lagu daadiyo walkaafuuru iyo kaafuurkii waa ka markaa laga sameeyey de maaratay caleenta baxarsaafka fil akfan kafankii in lagu daadiyo ayaa la sunneeyaa wayujcalu lkaafuuru wاlxanuudu fii quطnin cadarkan kaafuurkaa iyo xanuudkaaba waxaa lagu shubayaa cudbi deetana wa yutraku waxaa lagaga tegayaa cudbiga calaa manaafidi اlwajhi daldaloolkii wejiga labadii sankii iyo indhihii iyo afkii wa alaa wa cala aludun iyo dhegtii ama aludunayn dhegihii iyagana cudbigaa cadarkale ayaa la gelinaya wa calaa mawaadici sujuud goobihii uu ka sujuudayey wejigii iyo gacmihii baabacooyinkii iyo lugihii iyo jilmihii iyagana saasoo kale ayaa iyagana waa la oo cadarkaas ayaa la marinaya markaa ma cudbigaasa de iyagana la saaraya culamada qar waa cudbigii de ma fadhiaye lagu ka dhacayaay waxaa loo jeeda cadarkiibaa iyagana lagu qoynay wuxuu yidhi walow uyiba haddii la cadriyo jamiicu badani jirhkiisoo dhan fa huwa xasan way fiicanta cadalka haddii la wada gaadhsiiyaba ee aan intaa keliya uun lagu kaaftoomin waa arin fiican markaa bilkaafuri baa kolley ku jirta nusakda khaiga ay walow uyiba jamiicu badanihi bilkaafuur haddii lagu cadriyo jirkiisoo dhanba kaafuurkaa la wada mariyo fawxasuna uu fiican yahayo dee xasharaadka iyo cayayaanka ayuu ka difaacay wain kaana muxriman qofkani hadduu yahay qof xarman oo ama cumro xihan ama xaj u yahay oo deetana sidaa ku dhintay lam yuqarab loo dhoweyn maayo aiiba cadarkii loo dhawayn maayo walaa yulbasu lagu xidhi maayo almakhiita maryihii tolla walaa yukhamaru la qarin maayo ra'suhu madaxiisa hadduu qofku muxrim yahay meydku rag ah muxrim raga ah hadduu yahay dee cadarkii waa laga ilaalinaya madaxii in la qariyana waa laga ilaalinaya makhiidkiina waa laga ilaalinaya oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii dhintay isagoo xajka ku jira hashiisu ay ku joogsatay ee geeriyooday tu ka dhacay dhuqunta kaga joogsatay oo deetana saa ku dhintay wuxuu yihi laa tumisuuhu طiiba walaa tukhamiruu ra'sahu fainahu yubcaثu ywma اlqiyaamati mulabiya bukhaariyo muslimku ku jira cadar ha taabsiinina madaxana ha u qarinina maalinta qiyaamahan waxaa la soo saarayaa isagoo labayk allaahuma labayk waa raadkii cibaadada marka kol hadduu muxrim ahaa oo taxalulkii awalka ahaa aanu qaadanin exraamkiisii baa loo daynaya wax alla wixii muxrim laga ilaalin jiray baa laga ilaalinaya goyaashi waa lagu duubi laakiin madaxa waa loo banaynaya cadar la taabsiin maayo xanuudkan waxaanu ka sheekeyneynay la taabsiin maaye sidii kale loo nadiifinayo ayuunbaa loo nadiifinayaa iyadoo xadiidkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam la raacayo la mid maaha gabadhii ciddada ku jirtay ee asayda iyadoo asaydii sida ilan iyadoo cadarkii iska ilaalinayse hadday iyaduna iyadoo asaydii sido cadarkii iska ilaalinaysa ay geeriyooto miyaa la odhanayaa iyaduna ilan cadarka waa laga ilaalinaye iyadana imika cadarkii ha laga ilaaliya may baa la yidhi la odhan maayo sababtu waa maxay de asayda waxay u qaadaysay waa murugo ninkeedii ay u murugaysan tahay iyo dee xurmadiisii oo la ilaalinayo kol hadday geeriyootay de meeshii waxma yaallaan wax meeshii yaallaa ma jiro markaa eh, wax iyada xaggii marka cibaado raadkeedii la la la ilaalinayo oo qiyaamaha lala soo saaraya maaha markaa waa la iska daynaya iyada caadi baa loo cadrinay laakiin gabadhii muxrimadda ahay de iyadana waxaa laga ilaalinaya waxyaalihii gabadha muxrimadda laga ilaalin jiray xadarkii waa laga ilaalinaya gacmihii in glofisca ama qufaasayn loo xidho waa laga ilaalinaya wejiga in loo qariyo waa laga ilaalinaya iyadana baabu salaati cala almeyit musanifku raximah llahu tacala wuxuu kaasu kaga baxay kafankii wuxuu u gudbayaa salaadii oo ah waajibkii saddexaad ee meydku xaqa u lahaa salaada jawaanib dhowraa laga eegi doonaa xukunkeeda waa laga eegi cidda imaamadeeda xaq ulana waa laga eegi kayfiyadeedana waa laga eegi haddii janaa-isi ay kulanto dhow janaasa isku kulmaan sida iyadana markaa la yeelayana waa laga eegi sidoo kale musalla caleyh qofka lagu tukanayaa meydka lagu tukanayaa waa kee iyadana waa laga eegi intaasba salaadiina jawaanibta ama maarata masaaisha halkan lagaga jawaabayo ayay kamid mid yihiin xukunkiibuu ku bilaabo wuxuu yidhi wahiya fardun cala alkifaayati salaadan janaasadaee meydku waa fardu kifaaye oo in meydkii lagu tukadaa waa waajib dadkii muslimkaa cid kamidii inay ku tukataa waajib weeye weliba rag inay ku tukadaan baa waajib hadday suuragalto meesha joogaan cid ragii hadday joogto in rag ay ku tukadaan baa waajiba hadday ku tukan waayaan de way wada damba maarata qof kamid ah aanu ku tukanin waa la dambaabaya oo dumarkii kuma filla baa la yidhaha haddii meeshii rag joogo inay fardu kifaayo tahay waxaa u dalila salluu calaa saaxibikum buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii la keenay deynta lagu lahaa iyo kii isdilay iyo salluu calaa saa ku tukada yani anu kuma tukanaye marka hadday fardu cayn tahay dee kuma tukanaya meesha ma taale waa lagu wada laakiin nabigu alay markuu salluu calaa saaxibikum yihi waxaa fahmay in cid ku tukato ay cidda kale waajibkii uu ka dhacay wuxuu ihi musanifku wasunnatu an tufcala fi jamaaca sida fiicani waa in jamc lagu tukado oo de fadli baa ku soo arooray maa min muslimi yamuutu fayaquumu calى janaazati arbacuuna rajula laa yushrikuuna bilahi shaya ilaa shuficuu fiihi saxiix muslimku ku jira qof muslim oo dhimanayaa ma jiro deetana ay afartan nin ku dul tukanayaan haddii ay taasi dhacdo waa laga aqbalaa ergadoodaasi sidoo kale xadiidkii xaakim maa min muslimin yamuutu fayusalii calayhi alaaatu sufuufi min almuslimiina ilaa awjaba qof muslimihi ma jiro oo saddex saf ku tukadeen saddex saf marka waa jamc baa lagu tukanaya hadduu jiro awjaba jannadii baa u waajibtay markaa sida fiicani waa in sidaa la sameya nabiguna calayhi isalaatu wasalaam dee jamac wuu ugu tukaday janaaistii bal musalo dhan baa jiro musala janaais la odhan jiray wa wla nnaasi bidaalika haddaba waxaa laga hadlaya yaa imaamkii haddaba noqonaya garanay in jamac lagu tukanayo yaa imaam ka noqonaya meesha wa wla annaasi bidaalika cidda ugu mudan ee meydkii salaadiisii imaam ka noqonaysaa abuuhu waa meydka aabihi waxaa arrintan ku dhisan tahay xagga naxariista laga eegaya shafaqada yaa u naxariis badan ilmeedkii loo duceeya la doonaya ducadiina ay niyad ahaato dee sidii loogu kala naxariis badnaa ayay niyaddii iyo daacadnimadii ducadu ay ka muuqanaysa marka aabbihii baa ugu horeeya dabcan waa raggii unbaa dee imaam ka noqonay raggiina waxa ugu mudan aabbihii uma bnuhu hadana inankii meydka uma bnu bnihi haddana inankii meydku awoga u ahaa wain safara waaba sii soco deetana calaa tartiibi اcasabaat casabooyinku say haddana u tartiibsanaayeen ayaa loo ratibayaa oo markii markaa ubadkiisii la waayo dee walaalihii baa loo imanaya walaalihii haddii la waayo wixii walaaluhu dhaleen baa loo imanaya haddii la waayo adeeradii baa loo imanaya haddii la waayo wixii markaa ilmaadeeradii ahaa say usoo kala dhow yihiina ayaa markaa loo tartiibinayaa fain istawanaani laba hadday sinmaan fi darajati xaggii darajada waaba laba walaalihiiya ama laba inanoo u dhalayba meesha jooga aabihiina meydka ma ma noola qudima asanuhuma labadaa inanee meydku dhalay ama labadaa walaalihii ah ee siman keebaa daweyn baa la odhanayaa oo kooda weyn ee islaamnimada ku soo horeeyey ayaa la hormarinayaa hadduu maarata de cadli yahay oo qof markaa toosan yahay labaduba way toosan yihiin kanaana daweyn kaa weyn baa la hormarinayaayo waxaa la yidhi sida loo kala weyn yahay baa ducada aqbalkeedu u kala dhow yahay oo inuu qofka weyni duceeyo way fiicanta idinka masuumajadu baa idiin qoran waa fiican tahay nuskadee qoreysa daafistaniga kuwa kalena ah, waa fiican tahay uma jadhu waa sax weydi abuuda wayn calaa un baynu markii hore odhanaynay jaddu haddi lanaa waa caadi aabbihii haddana awowgii haddana wayn calaa wey markaasaa loo imanayaa ibnigii sidii qusliga ba aynu kusoo marnay fain istawanaani laba hadday sinmaan fi darajati qudima asanuhuma koodii da-da weyn ayaa la hormarinayaa waa sida aynu sheegnay fain istawayaa fii daalika hadday taana ka sinmaan oo wax lagu kala fadilay la garan waayo uqrica baynahumaa waa loo qori tuurayaa unde ile shareecadu way ku soo aroortay wixii loo simanyay in loo qori kii nasabka xaqa ku mutaystay walwaali iyo madaxdii qudima almunaasibu munaasibkaa la hormarinayaa fii asaxi اlqowleyni labada qowlkooda sixada badan meeshuba waxay isugu yimid madaxweynihina wuu joogaa meydka aabbihiina wuu joogaa ama wasiirkii diintaa jooga iyo madaxweynihii iyo waxaan ujeedaa meydka aabbihii markaba qofkan waaligaa ah, ma gobolka xukumaya ama dowladdaba xukumayey ayaa la hormarinayaa oo la odhan lagu ixtiraamaya lagu ikraamaya inuu isagu dadka tujiyo mise meydka qaraabadiisa la nasabka ah ayaa ka horeynaysa halkaasay laba qowl ku jiraan qowl wuxuu leeyahay dee waa nabigu ilaa yuamuru rajulu fii sulطaani ninku meeluu maamulo ka taliyo imaam looguma noqdo isagaa xaqu yeel aduu gurigaa kugu yimaadaba isagaa kutujin oo lagu ixtiraamay halkan janaasada markii la isugu yimaadana isagii baa lagu ixtiraamaya isaga ayaa horeynaya hadduu isagu ku qadimo mooyaan qowl saasuu leeyay waana kay culammadu u badan yihiin madaahibta kale saddexda madahib kaleba halkaasay mareen shaaficina qowl buu waana qadiimka shaafici laakiin qowlka jadiidka ee muctamadka shaaficiyada agtooda may meeshan meydkaa loo danaynaya meydkan cidda u naxariisan ogi waa dadkan xigtadiisa ah kuwa geeridiisu ay taabanaysa ee maaragtay waxa weeyaan xanuunki xanuunku ku daran yahay kuwa weeyaan markaa maadaama goobtu ay tahay goob duco iyagaa u xaq leh iyagu ha u duceeyaan weyaan iyagu ha noqdaan markaa dadkii salaada tujinayay muctamadku saas wey halkaa waxaynu kaga baxnay man axaqu biاlimaamati calayh yaa u xaq leh inuu imaam ka noqdo salaadii janaasada waxaynu hadda gelaynaa masalo ku saabsan haddii dhowr janaaso ay kulmaan sidee loo tartiibinaya dhowr mas markaa u yar baahin doonaayo dhowr meelood buu ku kala keeni doonaa in ijtamaca janaa'izu janaasooyin hadday kulmaan qudima ilى اlimaami afdaluhum imaamka waxaa loo soo hormarinayaa kooda fadliga badan buud haddii janaasooyinka ay dhowr yihiin sidee ilan imamki way ka horeynayaan markaa keebaa xagga imaamka soo xigaya waynu eegeynaayo horta xaggii de waxaynu ka eegeynaa jinsiga ma wada ragba ma wada dumarba ma rag iyo dumarba hadday wada rag yihiin ama wada dumar yihiin siday u kala fadli badan yihiin bay imaamka xaggiisa u soo marayaan waa haddii ay isku mar yimaadeen isku mar hadday yimaadeen isku mar baa la wada keenay dee mid baa caalima midina waxa weeyaan iska dad caadiya kii caalimkaa baa lasoo horreysiinay midbaa xaafid alqur'aana midna qur'anka ma xifdisanay kii qur-aanka xifdisanaa ayaa adda xagga imaamka la soo xigsiinaya ka kalena u ka dambeynaya agga qibladu xigay haddii laakiin ay dee mar aanay wada imanay ay soo kala horreeyeen dee kii soo horreeyey agga imaamka la soo dhigay ka kala yimaado agga dambe baa la dhigay oo ku sii xigayaa kanaa ka soo horreeyey aa markay isku jinsi hadday kala jinsi yihiin rag iyo dumar dee ragga xagga imaamka soo maray ilan imaamkii waa labe eh ragga xaggiisii la soo marinaya dumarkiina xagga dambaa la marinaya aggii qiblada ayay xigayaan hadday doonto gabadho haba soo horeyso meydkii gabadhaabaa soo horreeyey kadib ba haddana meyd nina raga la keenay kaasaa markaa xaggan hore imaamka lasoo xigsiinaya wain ijtamaca janaa'isu qudima ila alimaami afdaluhu wayaqifu اlimaamu imaamku wuxuu joogsanayaa cinda ra'si الrajuli ninka madaxiisa ayuu ag istaagayaa wa cinda cajiizati اlmar'ati gabadhana sinteeda ayuu ag joogsanaya yani dhexdeed markii meydkii lasoo dhiga imaamku qofkii ragga ahaa madaxuu kaga beegaya qofkii dumar ahaydna bartanka halkaas inta ku beegan ayuu kaga aadanaanayaayo dee xadiidkii anas bay ku sugnayd in sunnadu ay sidaa tahay wayanwi halkana waxaa markaa la gelayaa Ehm, de halkaa mowqifka laga soo bilaabo yaqifu ilaa akhiri waa ifadii sifatu salaati اjanaaza mawqifkii baa laguu sheegay imikana afcaashii salaada wayanwi qofku wuu niyoonaya niyadu waa waajib weey sida inoo iman doonta waa rukni arkaani salaa muxuu niyoonayaa dee inuu meydkan ku tukanayo horyaala hadday badan yihiin amwaada lagu tukanayo inuu ku tukanayo tiradooda inuu ogaado waxba qasab ma rag iyo dumar inuu yahay midkuu yahay in la sheego dee ducadiibaa ku xidhan laakiin xagga niyada waxba loogama baahna meydkaa lagu tukanayaa kugu filan ama rag ha ama dumar ha noqda xaggii niyada meydkaasaa kugu filan laakiin meydku waa rag meydku waa dumar marka layna leeyahay waa xagga ducada ma allahuma kfir lahu baynu odhanaynaa mise allahuma kfir laha ilaa facrabigii dee way kala duwanaanayaanoo meeshii damiirkii ayaa maaragtay kala duwan waa xaggaasu hadii aanad waxba ogaanad allahuma kfir lahu iska tirahdana waa caadi de qof kanaad ujeedaa ilan ama rag ama dumar hada isku siba loo isticmaali soo maha inkastay soomaalidu qofka ku kala duwan tahay qaarna qofka unba yidhahdaan rag iyo dumar qaarna hadduu nin qofka hadduu maarata qof dumar yahay qofta ya oo way kala duwaan qaarkood laakiin imaka xaggeenan oo kale qofka halkaa maraya qof dumara halkaa maray unbaad odhanaysaa qof dumara halkaa maraya ma waa qof dumara qof kaasaad odhanaysa adigoo gabar sheegay oo markaa qofkii damiirkiisii waa iska caadiyo sidiisii mudakarkii iyo maanadki waa isugu mid marka allaahuma kfir lahu qofka lagu tukanayo ilaah dambi dhaafo lahu warxamhu wacaafihi way ogolyihin fuqaadi waa caadi weyn shaksi baad niyoonaysa waa qofkii haddii la sheego inuu rag iyo in dumar iyo la sheego markaa saa u niyooto gabadhaa lagu maaratay lagu tukanayo inaad niyooto inaad iyada ku tukanayso waa caadi Eh, laakiin haddii aad tiro niyooto oo tiradii ay ka badataba inayn salaadii waxba kama jiraan yani waxa weeye waxaad niyootay in koob toban qof ay yihiin dadkan aad ku tukanaysa labayo toban bay shaw ahaayo ku tukan baa kaanad ku tukanna ma garanaysa marka dhammaantood waa salaadii ku socoyso ilan midk mid un gooni uma saari karti mar kaasaa weeyaan kaasaan ka saaraya ma soconayso aduu koob qof ku tukantay meshan labayo qof baa jira marka qof aan lagu tukan baa jira qofkiina la garan maayo marka inaad salaaddii kusoo celiso ayay noqonaysa wa yukabiru wuu takbiiranayaa arbaca takbiiraatin afar takbiirood buu markaa takbaaranaya allahu akbar haddana allahu akbar haddana allahu akbar takbiiradahaasi yarfacu fiiha alyadayn markaa dee takbiiraadku waa afar calaa hada istaqara alamru arrinkaasuu ku sugnaaday nebiguna alayhi isalaatu wasalaam najaashi markuu tukanayey kabara arbaca takbiiraat afar takbiirood buu la yimi taasaana markaa sunadii salaada janaasada noqotay way soo aroortay intaa ka badan nebigu takbiirtay oo deetana fuqahadu waxay ka qaateen haddii laga badiyo afartii inaanay salaadu ku burayn laakiin sida sunada fiicani waa in lagu gaabsado arrinku uu ku sugnaado yarfacu fiiha alyadayni labada gacmood kor buu u qaadayaa salaadan markuu markaa takbiiranayo allaahu akbar hadana allaahu akbar saasuu waday oo iyaduna waxay ka soo aroortay anas ibni maalik iyo cabdillaahi bni cumar radi allahu tacala canhuma bayhaqi baa warinay yaqra' fi luulaa wuxuu aqriyayaa takbiirta koobaad faatixata alkitaab faatixadu akhriyaya iyaduna axaadiista ay ku soo aroortay in faatixada la aqriyayo takbiirta koobaad dabadeed waana ruknisa inoo iman doonta wa fi thaaniyati ragcadda labaadna takbiirta labaadna yusalii cala nabiyi sala la alay slm nabiga ayuu ku salinaya xadiidka maaratay abu umaama ayuu isaguna ku sugnaa wuxuu yihi wafi wafi thaali wafi thaaliati xadiidkii umaama umaamat bni sahl bn xunayf naam wa fi yadcuu lilmayit wuxuu u ducaynayaa meydka fayaquulu wuxuu odhanaya allaahuma allayow haadaa cabduka addoonkaagii weeye wabnu cabdika addoonkaagiibaa dhalay ama wabnu cabdayka labadaadi addoonbaas ayaa dhalay kharaja wuxuu ka soo baxay min rawxi dunyaa neecawdii adduunyada wa saacati iyo ballaarhkeedii wamaxbuubihi wa axibaa'ihi fiiha haddaynu jirno o inku cadafno wuxuu ka soo tegey wixii uu jeclaa iyo dadkii uu jeclaaba maxbuubka horena waa yalihii u jeclaa axibaduna waa dadkii u jeclaa ilaa dulmati اlqabri wuxuu iyo wamaa huwa laaqihi waxa uu kula kulmayo kaana yashhadu an laa ilaaha ilaa anta wuxuu ka markhaati kacaya adiga mooye lagu caabudaa inaanay jirin ana muxameda cabduka warasuuluka muxameda inuu adoonkaagi iyo nabigaagi rasuulkii soo dirtay u aha wa anta aclamu bihi adaa naga og yani anagu intaa dee daahirka intaasaa nooga muuqatay laakiin xaqiiqadiisa ilaahay o adigaa naga ogsoon allaahuma inahu nazla bika ilaahay o adiga ayuu kugu soo degay wa anta khayru manzuulin bihi cid la marti oo soo dega adiga ayaa ugu fiican wa asbaxa faqiira ilaa raxmatika naxariistaaduu u baahan waanta haniyun can cadaabii inaad cadaabtana hani baad ka tahay waqad ji'naaka waanu kuu nimid allahayow raagibiina ilayka anagoo kuu ergeynayno yani anagoo wax kuu weydiinayno raagibiina ilayka anagoo wax ku weydiinayno shuf oo yani waxa wey kuu baryayno shufacaaa low ergow ah allaahuma in kaana muxsinan hadduu wanaag soo sameeyey fazid fii ixsaanihi oo ixsaan falidiisa kordhi wain kaana musiyaan xumaan soo sameeyey fatajaawas canhu saamax oo dhaaf walaqii biraxmatika ilaahay ow naxariistaada waxaad kula kulansiisaa ridaaka raali ahaanshahaaga waqii fitnata alqabri fitnada qabriga ilaahw ka ilaali su-aasha ilahay oo u wa cadaabaw cadaabkiisana ilaahay ow ka ilaali wafsax lahu fii qabrihi ilaahay oo qabriga u ballaari wajaafi ilarda can janbayhi dhulka allah ka durki dhinacyadiisa walaqii biraxmatika alamna min cadaabik naxariistaada allah waxaad kula kulansiisaa cadaabkaaga inuu ka nabadgalo xataa tabcahu ilaa jannatika ilaa aad soo saaraysa qiyaamahood jannadaada geynayso biraxmatika naxariistaada ayaan kugu weydiisanayna yaa arxam araaximiin allihii kuwa naxariista ugu naxariista badnaayo imaam shaafici raximah llahu ayaa ducadaasi kitaabkiisa ku qoray marka wuxuu ka soo ururiyey baa la yidhi macnihii waxyaalihii soo arooray ama nebiga ha ka soo arooraan ama saxaabada ha ka soo arooraa ayuu isku geegeeyey oo markaa macnaha uu ka sameeyey laakiin ereyga siyaaqa isagaale oo alfaadu alfaadii axaadiidta ma wada aha kuwii nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroorayna dee la garanayana allahuma kfir lahu warxamhu wcaafihi wacfu canhu akrim nusulahu wasc mudklahu waqsilu bilmaai walthalji walbarad wanaqihi min adunuubi walkhataaya kama yunaqa thawr abyadu min addanas allahuma abdilhu daaran khayra min daari waahlan khayra min ahli wazawjan khayra min zawji waadkhilhu ljanata wacidu min cadaabi alqabri wamin cadaabi الnaar taas iyo kuwii kale soo aroorayba allahuma kfir xayina wamayitina in lagu duceeyo wayaquulu fi raabicati wuxuu odhanayaa ta afraad allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdahu waqfir lanaa wala wuu ducaynaya ta afraad dabadeedna iyaduna wuu ducaynayaayo iyaduna way fiican tahay in xoogaa intaan asalaamu calaykum o la yar duceeyo uma yusalimu tasliimatayni kadibna laba tasliimadood ayuu la imanayaayo sidii salaadihii kale weeyaan waanay soo aroortay ibnu mascuud radi allahu tacala canhu waxaa ka sugan lahaa saddex kama tegayo intaan rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam ka arkay kadib waxaana ku jirtay altasliimatu cala aljanaa'izi ka tasliimati ka tasliimati الsalaa in markaa loo salaamo naqsado janaasada marka lagu tukanayo sida salaada looga salaamo naqsado oo kale marka de waa labadiiba wاlwaajibu min dalika waxa aynu soo sheegnay sifadaa salaadaynu sheegnay inta waajibka ka ihi anniyatu waa niyada watakbiiraatu afarta takbiiradood wa qiraa'aة اlfaatixa faatixada akhriskeeda wالsalaatu calىa rasuuli اlahi sal slm nabiga kusaligiisa wa adna ducaa'i lilmeyit iyo duca inta ugu yaray meydka loo ducey allahuma kfir lahu intaa iyo wtasliimat اlulaa salaanta koobaad waajibaadkii waa inta waxyaalaha kale aynu soo sheegnay buu leeyahay sunayaal weeyi dabcan dee waajibkii waxaa kaloo lagu darayaa qiyaamkii sala joog inde maaragtay qofkii qaadirkaahee istaagi karayay inuu sara joogii uu ku tukado ayaa iyaduna lagu darayaa dabeetna waxay noqonayaan lixda shantan uu sheegay iyo ka toddobadaasay noqonayaan anniya iyo atakbiiraat iyo qiraa'atu alfaatixa asalaatu calaa rasuuli illaah iyo adducaa lilmeyit iyo atasliim aluulaa qiyaamku maad ku darsanaysaa toddobadaa rugni ayay noqonayaan waayo weli axkaamtii salaadaynu ku jirnaay waxaa loo gudbayaa qofkii ma'muumka ahaa haddii takbiirtii wax ka tagaan oo salaaddii janaasado dhexda lagaga jiro uu soo gaadho aad bay u dhacdaa oo adigoo waxaa laga yaabaa ragcada ku dhaafeen intaad ragcadihii tukanaysay in janaasadiina salaadeedii la sii bilaabay deetana iyadoo dhexda lagaga jira qaarkood way iska faaxaysiraada bartigaa lagaga jiraa si aad yeeshaba garan maysa iska fadhi waxbana hor haddii wax ku dhaafeen sead yeelha dhowtoole waa iska fadhiyaan ma iska fadhiine fiqigii waa kano waa laguu sheegi waman sabaqahu limaamu qofkii imaamku uu kala hormaro bibacdi takbiiraati takbiiraadka qaarkeed dakhala fi horta salaadii bu gelaya marka soo soo gal dakhala fi sala muxuu ugala jeedaa madaahibta qaar baa waxay qabaan markaad soo istaagto waad iska yar sugaysaa ilaa intuu haddana allahu akbar odhanayo imaamku markuu allahu akbar yidhaahdo hadday doonto tii saddexaad ba isaga noqoto ama tiisii afraad ba noqoto ayaad adiguna allahu akbar odhanaysa salaaddii xidhanaysa may inagu taama qabno kol haddii salaaddii lagu jiro salaaddii kalun bay la tahay halkaad ka soo gaar allahu akbar undhe iyagoo aamusan salaaddii ku jira hasuga intuu allahu akbar odhanayo xidho la gal salaadda deetana wa ataa bimaa adraka wuxuu la imanayaa wixii uu soo haleelay yacni laba takbiirood baad soo gaadhay ama saddex baad soo gaadhay ama mid baabad soo gaadhay adigoo allahu akbar yidhi ayuunba haddana allahu akbar hal mar la yidhi deetna waaba laga baxay ama ad markaad allahu akbar tiraad xidhatay ayuunbaaba assalaamu calaykum la yidhi dee takbiir keliyaad soo gaadhay wuxuu yidhi bimaa adraka markaa bimaa adraka waa maxay waa takbiiradihii iyo adkaarta lafteeda intuu ka gaadhsiiyey oo allahu akbar markaad tiri faatixada iska akhrisanaysaa de bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi maaliki yowm iddiin adigoo maraya ayaa allahu akbar la yidhi allahu akbar unbaad odhanaysa ma dhamaystiraysid faatixadii way kaa dhacday khalaas sidii qof intuu isagii salaadda yimid markuu faatixadii bilaabay la rukuucay masbuuqii soo iskama rukuucayn kol wax kale ku mashquulin waa sidii oo kale adigoo dhexda maraya haddii allahu akbar kale la yidhaahdo adna dhowaan salaada kusoo biirtay allahu abar maad ohanaysa allahuma salli alaa maxamed wala ali maxamed kama salayta alaa ibraahim halkaasaas kasii uqadaysa adigoo halkaa maraya assalaamu calaykum waraxmat ullah la hadna maxaad samaynaysaa faidaa sallama alimaamu imaamku markuu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi yidhaahdo kabara maa baqi aduu iska raacin oo xambeli ha noqonin maxaad samaynaysaa intii kuu dhinayd laba takbiirood baad soo qaatay maxaa kuu dhiman dee laba kalaa kuu dhiman waaya kabara maa baqiya intii u hadhay u harhsanayd ayuu takbiiranaya mutawaaliyan iyadoo xidhiidha oo oh, muxuu allahu akbar bismi llah raman raxim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin araxmaan araxiim allahu akbar wali allahu akbar allahuma salli calaa maxamed wala ali maxamed kama sallayta ala assalaamu calaykum waraxmat ullahi diibu maqal allahu akbar allahu akbar assalaamu calaykum waraxmat ullah mutawaaliyan buu yihi sheekhu wixii oo isku wada xidhiidha ayuu la imanaya oo macnaheedu waa maxay adkaari ma jirayso oo maxaa saa loo sameeyey de meydkaa la qaadayaa haddaad tira adkaar baan akriyayaa <laughs> waan ducaynayaayo hawl baan la imanayaa meydkiiba waa lagaa hor qaadayaa marka takbiiraadkii uun la kaalay waa qowl madhabka ku jira laakiin muctamadkii maaha muctamadku waa maxay halkeed maraysay salligii baad maraysay haye allaahu akbar dee ducadii baa dhimanada allahuma kfir lah arxamh wcaafi wacfu canhu allahu akbar allahuma laa taxrimna ajra wtaftina bacda assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah oo meydka haddii lagaa hor qaadana dhib ma laha baa la yidhi kol haddii kolkaad salaadda gelaysa meydku ku hor yaallay kolkan dambe la qaadee lala cararay adigu mushkilad male salaadda markaad gelaysa kol haddii arkaan shuruuddii ay kuu dhammaystirnayd basi ma leh arkaanti imikana iska dhammaystiro oo muctamadku waa sidaa kabara maa baqiya buu yidhi intii u dhinayd ayuu takbiiranayaa mutawaaliyan oo markaa waxaynu leenahay shardiga ah, janaasadii baa la qaadaya mushkilad malo yukhtafaru fi dawaami qaacidadu maxay ahay fi dawaami maa laa yukhtafaru fi libtidaai wey marka halkaasaynu ka socodsiinaynayo in lagaa hor qaaday basi male kol hadii kolkaad salaada gelaysay uu meydku ku horyaal uma yusalimu kadibna markuu kabar mutawaalina uma yusalimu de assalaamu calaykum waraxmat ullah ayuunbuu la wuxuu yihi waman faatahu jamiicu salaati halkana waxaa lagaga hadlayaa hadii salaadiiba lagaa hor tukado oo meydkii lagaa hor aaso ma ku tukan karta waman faatahu qofka ay dhaafto jamiicu salaati salaadii oo dhammi oo yacnii meydkii laga aasa weey haddaan meydkii lagaa aasin mushkilad male iyadoo qolo kusoo tukatay waari idhig annaan ku tukade markaasaad ku tukan qolo kalaa timid waa loo dhigi ku tukadaan mushkilad ma laha laakiin haddii lagaa hor aaso sallaa cala alqabri xabaashii buu dul istaagay ku tukanaya xabaashii ayuu ku dul tukanayaa ilaa goorma abadan weligiiba weligiiba uu ku dul tukanaya oo waa maxay haddaad imika tagto baqiic saxaabadii nebiga ee waktigii rasuulka la aasay xabaalahoodii iskaga dul tukato allahuma kfir lahum warxamhum wacaafihim wacfu canhum waakrim nusulahum wasix mudhalahum ood u ducayso dee waa caadi sida musanifku uu rajaxay wa qiila la yidhi yusallii alayhi maye waxa ku tukan man kaana kii ahaa min ahli الsalaati calayhi salaadan lagu tukanayo ahalkeeda ciddii ka mid ahayd cinda almowti markii uu geeriyoonayey qofkani markuu geeriyooday tani muxuu leeyahay warmay abadantu way adag tahay inaad ilaa fajru lislaam ilaa yowmina haada xabaalasha soo martaba aada ku dul tukatay salaatuljanaazi de iyadu way adag tahay maxaa markaa see la yeelaya waxaynu leenahay waxaa lagu xidhayaa meydkii markii la aasayey aada ahlu salaad adigu ahayd ee lagaa hor ayuubaad ku dul tukanaysa macnahedu marka waa maxay maalintaad qaangaadhay laga soo bilaabo marka ahlu salaad maxaa loogala jeedaa laba tafsiir baa lafteeda laga bixiyey ahlu sixati salaad waa cidii salaadu ay ka asaxaysay markaa mumayiskii o dhan soo gelayaan qaangaarkama ahayn iyo mayna ahlu fardihaana waa la yidhi salaadu ay faradka ku ahayd yani waa qofkii qaangaarka ah taas damaa muctamada marka ahli sala yani ahli fardihaa wey waa dadkii ay salaadu farad marka qofkii markii la aasiya aad qaangaarka ahayd ayuunbaad xabaashiisa ku dul tukan kartaa laakiin ciddii hortaalla adigoon dhalanba dadkii la aasay iyo adigoo yar dadkii la aas ku dul tukan maysid kanaana muctamada halkaa cinda almowti uu yihi ayaa waxaa lagu bedelaya inda dafni oo saasaa ka fiican ba cinda dafni in la yidhaahdo de waa markii la aasi qofkii inuu dhintay lakin hore loo aasin adigina ad intii markaa udhexaysay aad qaangaadhay de markii la aasayey ahlulfardi baad ahay haddaad keligaa markaa joogto dad rag kaleba aanay joogin waajib bay kugu noqonaysaa inaad meydkan ku tukato markaa mar hadday kugu waajib ahayd markii la aasayna xabaashii waad ku dul tukan karaysaa wa qiila waxaa la yihi mayane ilaa shahrin bil intaanay ka soo wareegin aaskii ayuunbaa lagu tukan karaa wa qiila la yihi mayane maa lam yabla jasaduhu inta aanu duugoobin oo aanu baabi'in ayaa lagu tukan karay aqwaashan maxaa keenay waxaa asaxday nabigeenu alayhi salaatu wasalaam qof masaajidka ka shaqayn jiray oo nadiifin jiray oo deetana dhintay habeenimo inay saxaabadu aaseen isagoon rasuulku ogeyno ay is yidhaahdeen de waxba waa iska qofkaa iska dadkii hoose ah iska dadkaa dee aan magaca weyn lahayn waxba nebigii xilliganaa soo kicinine idinkuna aasay iyagii unbaa ku tukadeen aasay rasuulku markii dambe war qofkii horta masaajid ka shaqayn jiray waa inuu nin ahaayo inuu qof dumar aha waa la soo weri rasuulku wuu tegey marka nabigu calayhi salaatu wasalaam dee waxaad ka dareemaysaa halkaa saxaabadiisa siduu uga wanaagay qof iska maaratay miskiinoo masaajidka iska oo meelahaasu nadnadiifiya oo aan ahayn raggii de muxuu ahay rasuulka ag dhawaaya haddana nabigu alayh salatu salam oo ka warhayshu ku hay wuu tegey markaa nabigu alayhi salaatu wasalaam waar qofkii markaasaa lagu yihi waa kii dhintay waanu aasnay war miyay ogeysiisaan buu yidhi intuu xabaashii dul tegey ayuu nebigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam haddaba halkaa waxaa laga qaatay in xabaashi lagu dul tukan karo oo qofkii laga hor aasay uu xabaashii ku tukan karay haddaba waa yahay ilaa goorma ayaa markaa aan nas loo helin qaarkood markaa ilaa shahri waa kuwa ilaa bil maxaa yeelay waxaa la arkay axaadiista qaar oo leh nebigu calayhi salaatu wasalaam bil kadib ayuu ku tukaday bayhaqi iyo daaraqudniya baa warinay marka waxay yidhahdeen intii ugu badnaydee aanu nas ku aragnay waa ilaa bil marka halkaasaan joogsanaynaa ka dhaafi mayno qolyaha qaarkood waxay aameenaya intii aanu duugoobin oo iyaguna xaggii macnahay ka eegeeno dee qofkii weli uu jiro oo jirhkiisii uu jiro xabaashii lagu dul tukanayana ay sugnaatay dee lagu dul tukan karaa bay yidhahda waxay ka eegeen ama ha jirin jirkiisi ama jirine adigu ahlu salaad ma ahayd waktigani qof ma lagaa hor aasay adigoo ay ahayd inaad ku tukato ma lagaa hor aasay ila nabigu alayh salaam isagoo dadkii ku tukan lahaaya baa laga hor aasay deetana markaasuu ku tukaday marka qofkii lagaa hor aasi adigoo ku tukan lahaa ayaad ku tukanaysaa buu leey muctamedku xaggaasu ka eegaya qolyaha kale waxay leeyihin war waxaanaad sheegaysaa dhab sababtii cilada uu nabigu ugu dul ay tahay nooma caddee kol waxaa noo cad in qabri lagu dul karo xuduuddan kalead sheegaysaana waxbanu soo suma ilaa bil buu ku tukaday waa sahel laakin bisha laba cisho dhaafi lahayd inaanu ku tukadeen xaggeed ka keentee markaa kolba haddii xabaal muslin ay tahay waad ku tukan kartaa bay qoladaasina leeyihin marka muctamedku waa qiilkaa labaade odhanaya qofkii cinda dafni min ahli fardihaa ahaa ayuunbaa ku tukanaya intaasoo qowlba isku soo wadageeyo waxa la isku waafaqsan yahay ambiyada xabaaloodi inaan lagu tukanayn intood iminka qabrigii nabiga tagto inaad qowlkan abadan baan qaadanaya tirahdo salla cala alqabri abadan deetna aad nabiga alayh sala sl tukanaya tirahdo iyadu waa xaaraan lama ogola waxaa yeely alayhi sala sl laa tajcaluu qabrii ciidan xabaashayda ha ka dhiganina ciid ha ka dhiganina meel ku soo noqdo markaa sidoo kale lacana allahu alyahuuda wاnnasaara itakaduu qubuura ambiyaaihim masaajid buu nabigu alayh الsala slam waxay masaajidda ka dhigteen xabaalihii ambiyada oo iyada aqwaashan oo dhan way isku wada waafaqsan yihiin baa la yihi inaan xabaalihii ambiyada iyo lagu tukanayn waa ciddii ka soo hadhay wuxuu ihi musanifku wain kaana almeytu gaa'iban haddii meydku uu maqan yahay can ilbaledi wadanka uu ka maqan yahay sulliya calayhi waa lagu tukanayaa biniyati iyadoo la niyoonayo kamaa sallaa rasuulullahi sal slam siduu nabiguba ugu tukaday cala najaashiyi saxaabigii najaashi ama maaragtay waxaan odhan karnaa dee saxaabigu ade nabiga muu arage laakiin ninkaa dee muslimka ahaa ee boqorka xabashida ka ah u ahaa bilmadiinati madiina uu nabigu alayh sala slm ugaga tukaday asalaatu cala almeyit alghaa'ib baa la yidhaahdaa salaada lagu tukanayo meydka wadanka aan joogin wadanku waaki waa magaaladan wadanku maaha intan siyaasiga xuduud siyaasiya maaha wadanka la sheegaya waa hargeysi waa wadan burco waa wadan berberi waa wadan gabiley waa wadan waa marka beledkii magaaladii qofka ka maqan hadduu doono miyigeedaba ha ku dhinto ee halkaa lagu aasayo qofkii halkan magaalada joogay waxa u bannaan asalaatu cala alkhaayib inuu ku tukado oo waxaa loo daliishaday xadiidka nabigu alayh sala sl naca najaashiya yowma maat wa salla calayh nabigu calayhi salaatu wasalaam najaashi maalintii uu dhintay jibriil baa u soo sheegay dabeetana rasuulku wuu ku dul tukadayoo saxaabadiina way la tukadeen de markaa asalaatu cala alghaa'ibi wey janaaza haa'ib etoobiya ku dhintay nabiguna madiinu kaga tukaday waxaa markaa halka laga qaatay qofkii meel kale ku dhintay inaad ku tukan karayso ama xagga qiblada ka xig ama isaga ha kaa loo kala eegi maayo ama ha lagu tukado oo meeshiisaha lagaga tukado ama yaan lagu tukan annagu waxanu haysana nabigu qof maqan inuu ku tukaday inay ciladu ahayd inaan lagu tukan ma hayno annagu wax sheegaya nas sheegaya oo sababtuu nebigu ugu tukaday waa sidaa leh ma hayno qof maqanu ku tukaday baanu hayno qofkii maqan waa lagu tukan karaa markaa ama ha qof weyn oo islaamka dee wax weyn u qabta ama ha qof caadiya oo waxaan taxqiiqulmanaad baa la yidhahdaayo arrintani way dhacday nebigu najaashi buu ku tukaday muxuu ugu tukaday qola waxay leedahay leanna waa qof muslimoo beledka ka maqan shaaficiyadu halkaasi taagan yihin qole waxay leedahay mayane qof wuxuu ahaa ahar weyn islaamka kulahoo dee wax weyn soo maaragtay qaada oo dee ummadii islaamka ayaa dee uu hoy u noqdayo caynkaas marka qofka weynee noocaas ayuun baa lagu tukanay kuwo kale waxay leeyihiin mayane waan lagu tukanoo meesha de islamnimadiisu ninkani qarsanayeyba oo laguma tukan marka hadi kuluhaa istimbaaaat kuluhaa istimbaaaat taxqiiqulmanaad wixii la odhanayay ayaa arrintani calaaqa la leedahayo manaadka bal hadda cilada la soo bixideedii ayaa laysku haya wain kaana almeytu haa'iban haddaba maydku hadduu ka maqan yahay canilbaled buuli qof magaalada kula jooga salaatulhaayib kaga tukan mayse magaalada koonaheedaa mid ku dhintay aar tegi kari maayee halkanaan salaatulghaayib kaga tukanaya ma ansaxayso waxay soo reebeen haddaad ah maxbuus tahay iyo ood jeel ku jirto oona dee karin ood xidhan tahay iyo haddaad tahay ood xanuunsanayso oona tegi karayn ayay culamada qaarkood yirahdeen ha la soo reeb laakiin sida asalkaa qof aad isku magaalo tihiin haba kala fogaato koonaheedaan ku dhinto adna koonaha kala joog salaatulkaayibka hama ansaxayso waa inaad tagtood kusoo tukata hadaad doonayso alayka maa sallaa rasul l slm cala najaashiyi bilmadiinati buu kaga tukaday ayib inaynu iska dhamayno salaadaynu doonayna lakin waxaad moodaa xoogaa baa inoo dhiman waktiguna nahay halkaasaynu iskaga joojin wasala allah wasalam alaa nabiyina maxamed qofka meydkii intu isku bedelaa mise saacado qolyaha dhakhaatiirtayna weydiin doonaa insha